alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin sala allahuma wslm cla nabiyina muxamedi wcla alih wsaxbih wman waalaah allahuma callimna ma yanfacuna wanfacna bima callamtana wzidna cilma yanfacuna uma ma bacd waa kitaabkeennii alshamaa'il اlmuxamadiya wاlkhasaa'il اlmustafawiya waana dersigeennii labaad qaala abu ciisa samictu aba jacfarin muxamed bn alxuseyn yaquulu samictu alasmaciya yaquulu fi tafsiri sifati nabiyi sala allahu calayhi wasalam xadiiskii dheeraa ee sanadkiisa dacfigu uu ku jiray baa noo soo dembeeyey kelimaadkii qariibka ahaa ee ku jiray baa laynoo fasiraya qaala abu ciisa wuxuu yidhi abu ciisa waa kunyada shiikha moxamed ibnu ciisa ibnu sawrat atirmidi samictu abaa jacfarin abaa jacfar baan maqlay muxamed ibnu lxusein baan maqlay yaquulu isagoo leh samictu alasmaciya asmaci shiikha la yidhaahdo oo imaam luqawiya kelimaadka qariibkaee axaadiista ku soo aroorayna fasira ayaan maqlay yaquulu isagoo leh fii tafsiiri sifati nabiyi sala allahu caleyh wasalam nebiga sifadiisii isagoo fasiraya oo caddaynaya almumaqad ereyga ahaa ee ku jiray mufasiraya waxa weeye addaahibu duulan waa midka dherarkiisu uu xaddhaaf yahay dherarkiisu uu tegey wa qaala wuxuu yidhi samictu acraabiyan nin reer baadiya aan maqlay yaquulu isagoo leh fii kalaami hadalkiisa mumaqadun yacni mid kala jiiday weeye fii nashaabatihi leebkiisii markuu qaansada yani haddii ilaahay kuurnay uu ka ganayay wuu kala jiiday ujeeddada laga leeyahayna waxa weeye xoog iyo dherar uunbuu u kala jeeday marka dherarka muxuu soo isticmaalay laysa biawiili almumaqadi dherar yacni xaddhaafa maanu ahayn dherarka nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh madaha wuujiida wuu kala bixiyey madan kala bixin oo shadiidan daran wlmutaradidu mutaradidkuna waxaa weeye addaakhilu bacduhu fii bacdin barhkii midka uu kale u dhex gashan yahay qisran dhanka gaabnida midka xubnihiisu ay isku noqnoqdaan ee haddii ilaahay kuuraya jidhkiisu uu isku aasan yahay baa waxaa la yidhaahdaa almutaradid midkii isku noqnoqonaya addaahilu midka uu gelay weeye bacduhu barhkii fii bacdin barhka kale qisran dhanka gaabnida wa ama alqadidu fa shadiidu ljucuuda timihiisu adaygiisu midkay daran yihiin waay timihiisu midkay aad u adag yihiinee jurada yihiin baa waxaa la yidhaahdaa yacni alqadid waatarajulu waxaa loo jeedaa alladii midka weeye fii shacrihi timihiisa ay ahaasaday juxuunatun xoogaa adayga ahaaday juxuuna isaga kuu fasiraye tasannin adayg baa ahaaday qaliilan yar waa timihii aynu ku soo fasiraynay maxay dugusha oo aynu nidhi waa timo madow oo markaa xoogaa in yaroo adayga iyo iyo jileec isugu jira marka adaygna maaha jileecna maaha waana nooca timaha ugu fiicane muuqaal ahaan istaaga ayaa laga warramaya <clears throat> wa ama almudahamu weeye falbaadinu midka hilibkiisa uu buuxo weeye alkasiiru laxmi hilibkiisa uu badan yahay wlmukalsam mukalsamna waxaa weeye almudawiru lwajh wejigiisuu midkuu wareegsan yahay wey waataan nebigan yidhi salawatullahi wasalaamu caleyh wejigiisu sida baafka uma wareegsanayni xoogaa wareega oo qurux leh aad moodid yacni aad in loo qurxiyey baa ku jirta almudawiru alwaj almushrabu mushrab xaggay ku jirtay waxay ku jirtay midabka markii la tilmaamayay baa waxaa la yidhi abyadna maaha laakiin wuxuu ahaa mushrabun waa midab cad oo la cabsiiyey maxay casaan iyo guduud uu ku jiro waa caddaan saafi aan ahayn almushrabu alladii kii weeye fii mayaadihi cadaankiisa ay ku jirtay xumratun guduud waladcajuna waxaa weeye adcaju lcaynayn meeshii uu kusoo yidhi weeye shadiidu midkay daran tahay weeye sawaadu lcayni indhihiisa madowgoodaa daran macnaha meeshaan wiilka la yidhaahdo ama isha inta yani wax laga arko intaa yar madowga ku jira aad iyo aad u madow waalhdabu waa dawiilu lashfaari midkay dheer yihiin waay walkatiduna waxa weeye waa mujtamicu lkatifayni labada garab meeshay ku kulmaan katidka waataynu soo nidhi waxaa la yidhaahdaa tumka ama degta meesha la yidhaahdo meesha labada garab ay ku kulmaanee ninku awooddiisa iyo culayska oo ku qaado haddaan qoladan afrikaankaana waa idinka arkayoo dumarkooda waxay wax ku qaadaan tunkay ku qaadaan meesha ugu xooga badan qofka bini aadamka marka katid baa la yidhahda waa mujtamicu lkatifayni labada garab meeshay ku kulmaan wa huwa alkaahilu degta weeye waa degta ama tunka waxaa tidhaha wlmasrubatu masrubaduna waxa weeye huwa shacru timo weeye addaqiiqu oo jilicsan oo khafiifa alladii kaasoo kaannahu aad mooda qadiibun laan oo min asadri laabta iyo xabadka ka bilaabmanaysa ila surati ilaa xundhurta laga gaaro waxaynu nidhi shafka kumaanu lahayn timo kumaanu lahayne laakiin halkaa hunguriga liid yaroo ka bilaabma oo ilaa xundhurta gaadhaya oo timaa baa jiray masurbada taasaa huwa shacru timo weeye addaqiiqu jilicsan oo khafiifa alladii kaasoo kaannahu aad mooddo qadiibun laan aad mooddo timahaasoo min asadri xabadka iyo laabta ka bilaabmanaya ila surati ilaa inta xundhurta laga gaadho washasnu waxa weeye alqaliidu اlasaabici min alkafayni wاlqadamayn shasnigu waxa weeye waa midka ay adag yihiin farihiisa gacmaha iyo farihiisa lugaha adag laba shay baa kala duwan oo inoo kala tilmaami doono farihiisu way dhaadheer yihiin iyo way adag yihiin adayga xoogaa rujuulaa ku jirta yani raganimaa ku jirta ayib wtaqalucuna waxa weeye an yamshiya inuu socdo biquwatin si quwada yacnii socod awoodi ku jirtoo la dedejinayo inuu socdo wa sababuna waxa weeye alxuduuru hoobashada iyo degaandega ruuxu meel sarraysa uu ka soo degaandego ayaa la yidhaha taquulu waxaad leedahay in xadarnaa waxaannu ka soo hoobannay fii subuubin wa sababin meel korraysaannu ka soo hoobannay wa qowluhu hadalkiisi uu lahaa jaliilu lmashaashi yuriidu wuxuu u jeedaa ru'uusa almanaakibi garbaha ah, yani yacnii madaxooda lafaha garbaha garabku laf buu leeyahay garabku waxay ahayd yani mid weyn bay ahayd lafaha garabka waalcishratuna waxa weeye alsuxba ruuxii la saaxiiba waalcashiiru maxaa la yidhaahdaa alsaaxibu baa la yidhahda waalbadiihatu ku yidhi ruuxa ku soo kediya <coughs> ama si kedaa ula kulma waalbadiihatu waxa weeye almufaaja'atu kedada weeye yuqaalu waxaa la yidhahdaa badahtuhu waxaan ku kediyey biamrin amr ay faaja'tuhu waan ku kediyey waay xadiiskuna waa daciifo waataynu soo marnay cilooyinkiisa daciifulmishkaat xadaanaa sufyaan ibnu wakiicin sufyaan ibnu wakiic waxaa dhalay imaamkii xaafidka ahaa ee wakiic ibnujaraax ibnu maliix aru'aasi nin siqaa buu ahaa laakiin la yidhi ubtuliya biwaraaqihi waxaa lagu imtixaamay ardaygiisii ninkii waraaqaha u qori jiray baa lagu imtixaamay fa adhala calayhi maa laysa min xadiiihi xadiikiisii iyo xadiiskii dadka kalu isku daray kaasaa looga digolay war wiilka ninkan iyuu ku ibtilayne waa diiday kadibna xadiiskiisii oo dhan baa la tuura qaala wuxuu yidhi xadaanaa jumayc bnu umayr bn cabdiramaan alcijli jumayc bn cabdiraxmaan alcijli isaguna waa nin daciifa raafidi yani ayaa lagu sheegay inuu shiico imlaa'an calayna isagoo noo yeerinaya min kitaabihi kitaabkiisii nooga meerinaya qaala wuxuu yidhi xadaanii waxaa ii warramay rajulu nin oo min bani tamiimin reer bani tamiim ah oo min waladi abi hala abi hala yacnii uu dhalay sawji khadiijata radia allaahu canha khadiija bintu khuwaylid nebigu intaanu guursan waxaa ugu horreeyey nin la abi abihaala ayaa ugu horreeyey marka ninkan hadda u warramaya reer bani tamiim ka mida waa nin majhuula yukna waxaa lagu kunyeeyaa buu yidhi aba cabdilaahi can ibnin buu ka warinayaa liabi haala wiil abi haala uu dhalay can ilxasan bni caliyin radi allaahu canhuma qaala xasan ibni cali wuxuu yidhi sa'altu khaali abtigay baan weydiiyey hinda ibni abi haala ahaa xagguu abti uga yahay khadiija faadimona waxaa dhashay khadiijaa dhashay sooma marka isku aabbe maaha oo dee faadimo nebigaa dhalay salawatullahi wasalaamu calayh laakiin dhanka hooyaday walaale ka yihiin yacnii haddii ilaahay ku warranya binti rasuulillahi sal alla alih wasalam oo xasan dhashay iyo haddii ilaahay kuu yahay ninka la yidhaahdo hinda ibni abi haala wa kaana wuxuu ahaa hinda ibn abi haala wuxuu ahaa wasaafan mid aad u tilmaama ayuu ahaa can xilyati nebiyi sala alla aleh wasalam nebiga quruxdiisuu tilmaami jiray tilmaamihii iyo quruxdu nebigu ayuu aad u tilmaami jiray tilmaantaa la keliheli ogyahay sooma wasaafan nin haddaad hadda tidhaahdo ii tilmaan tuu alifku xaguu ku yaallaa meel heblaan rabaa eh. waxaa laga yaabaa si fiican inuu kugu tilmaamo yidhaahdo halkaa mar sarta dheeree noocaa kaa soo qaabilaysa bidix bay kaa qabanaysa midnowkii hore isaga soco kolley dadkuunbaa kuu tilmaami doonee marka wakaana wuxuu aha wasaafan mid tilmaam badan aad u tilmaamaa can xilyati nabiyi sala allahu calayhi wasalam nebiga quruxdiisu aad u tilmaamaya waana aniguna ashtahii waxaan jeclaysanayay an yasifa liya inuu ii sifeeyo ii tilmaamo yacnii shay-an minhaa shay quruxda nebiga ka mida sal allahu aleyh wasalam oo atacallaqu bihi aan ku dhego oo aan cuskado shay astaamaha iyo quruxda khilqada nebi maxamed ilaahay u abuuray qayb ka inuu ii sheego aan ku dhego ayaan aad u jeclaa fa wuxuu yidhi kaana rasuululahi sal alla aleh rasuulka ilahi wuxuu ahaa fakhman ay cadiiman mid weyn buu ahaa oo mufakhaman ay mucadaman la weyneeyo nebigu waa weynaa khalqiguna way weynaynayeen oo way qadarin jireen ayib marka fakhman muxuu yahay ay kaana cadiiman mid weyn buu ah mufahaman ay mucadaman mid la weyneeyuu ahaayo khalqigu ay weyneeyaan yatala'law xaalu iftiimayo wajhu wejigiisa tala'lu'a alqamari dayixu siduu u iftiimo leylata albadri habeen afariyo tobnaada habeen afariyo tobnaada dee waaba yaqaaniin soomaalida wakhtigay kuwan ku heesaan ee dumarka ugu heesaan waa habeenka ugu iftiinka badan leylata albadri sida habeen afariyo tobnaada uu iftiimo dayixu u iftiimo saasaa wejiga nebi moxamed salawatuulahi wasalaamu caleyh ee sharafta badani uu iftiimaya adwala mid ka dheer buu ahaa min almarbuuci dhexdhexaadka sow rabca kumuu soo odhan marbuuc waa dhexdhexaadka adwala mid ka dheer buu ahaa min almarbuuci dhexdhexaadka ayuu ka dheeraa oo wuxuu xigay dhanka dherarkuu xigay wa aqsara mid ka gaaban buu ahaa nebigu salawaatuulahi wasalaamu caleyh min almushadabi dherarka xaddhaafka ana wuu ka gaabnaa nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi yacnii ruux labanlowshaa oo dherarka xaddhaafka ana wuu ka gaabnaa haddana waxay culimmadu yidhaahdeen siyarka iyo markay kaga sheekaynayaan nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi mucjise ahaan hadduu laba nin oo dhaadheer uu ku dhex jiro inuu ka dheeryahay baa la moodi jiray wa aqsara mid ka gaaban buu ahaa min almushadabi midka dherarkiis uu xaddhaafka yahay yani soomaalidu waa midka ay yidhaahdaan labanlowshaha waa mid dherarkiis uu xaddhaaf yahay carabtuna imlaaq bay yidhahdaan cimlaaq halkaasuu adigu intaad boodboodayso intuu tiigsado waxaa saqafka guriga saaran buu uu soo qabana cadiima alhaamati madaxiisu miduu weyn yahay buu ah madaxa weyni carabta agteeda sharaf buu ka lahaa waxayna yidhaahdeen waxaa ku jira najaaba min alcaqli caqli kafiirsi deganaansho ayaa ku jira bedel maa madaxa yar yani uu dulqaadku uu ku yaryahay bay yidhahdeen waajiyagaasaa yidhi wa rajila shacri timihiisu miday dhexdhexaad yihiin buu ahaa dugushii baa la fahmi waayo waxaan isiri malaha bal haddaaf soomaaliga yaro dibci ya rajila shacri timihiisu miday dhexdhexaad yihiin oo adayg iyo maxay udhexeeyeen jileec bay udhexeeyeen in infaraqat hadday kala tagaan caqiiqatuhu foodiisu faraqaha wuu kala geynayey wuu sheexaynayey caqiiqada waxa la halkaas ayaa la yidhaahdaa ilmaha yarna meel yaroo boodboodo oo nasista ay yidhaahdaan marka halkaasaa timaha marka la kala sheexaynayo laga soo bilaabaa qaybna xaggana loo tuura qaybna xaggana loo tuura soomaaliya ninkii arki jiray nimanka timoweynta la odhan jiray qaabkood in infaraqat yacnii hadday kala tagto caqiiqatuhu fooddiisu faraqaha wuu kala geynaye wailaa falaa haddii kale ma kala geynaya falaa yujaawisu shacruhu timihiisu ma dhaafayn shaxmata udunayhi dhegihiisa dacaladooda amaanay dhaafayn idaa huwa waaba isagoo wafratun timo yaroo bugul ah xoogaa bugul ah ama bukul waxaad tidhaahdaba waxaynu nidhi shalay soo tilmaannay saddex shay jumma wafra iyo limma axaadiista timaha ku tacalluqday saddexdaasuunbaa kuu imanaya si fududuun isaga qabsa marka qawaamiisu luqa iyo kutubta xadiiska sharxada isaga tilmaameen wafra waxa weeye waa timaha ugu gaaban timaha ugu gaaban markay timihii ay madaxa ay joogaan halkaa dhegaha yacni dhegaha korkoodaas inay marayaan maxaa la yidhaahdaa wafraa la yidhaha ayb markay wafrada ay ka weynaadaan oo dhegaha dacaladooda ay gaadhaanna maxaa la yidhaahdaa lima markay dhegaha dacaladooda sii dhaafaanoo xagga garbaha u daadegaan bayna almankibeynna maxaa la jumma ayaa marka jumma iyo wafra iyo lima maxaa ugu yar wafra ugu yar dayib wuxuu yidhi ashara lowni midabkiisu yacni miduu cadaan iyo guduud isugu jiru ah waasica aljabiini dhabannadiisu miday shuban yihiin buu ahaa dhabannadiisu miday shuban yihiin maxaa laga wadaa mid dhabannadiisu ay toosan yihiinoo yacni haddii ilaahay kuu runaya koodadka iyo dhabannadu meel taagan aanay lahayn ay shuban yihiin waasica aljabiini asaja alxawaajibi sunniyihiisu miday qalloocaan buu ahaa sunnidu markay soo yara qalloocdo nooc quruxa baa ku jira aad moddo qalloocanta asaja alxawaajibi sunniyihiisu miday qalluucan yihiin buu ahaa laakiin sawaabiqa kuwo waasico fii hayri qaranin yacni koodka aan ku kulmayn maxaa loo jeedaa waxaa loo jeedaa sunniyihiisu iskuma darsamayn sunniyihiisu iskuma darsamayne way soo qalluuceen yacni wayna kala tagsanaayeen sunno sunniyu way kala tagsanaayeen asjal xawaajibi sunniyihiisu miday qalluucaan buu ahaa sawaabiqa kuwo waasaca fii hayri qaranin iyagoo marka aan yani marka koodka aan ku kulmayn baynahumaa labada suuniyood waxaa u dhexeeyey cirqun xidid baa u dhexeeyey xididkaasoo yudiruhu uu buuxinayo alqadabu cadhadu ay buuxinayso macnaha nebigu salawatullahi wasalaamu caleyh markuu faraxsan yahay iyo markuu cadhaysan yahayba wejigiisaa laga garan jiray saa darteed labada suuniyood waxaa u dhexeeyey xidid cididkaasi markuu cadhoodo ayuu soo buuxsamaya baynahumaa waxaa u dhexeeya labada suunniyood cirqun xidid baa u dhexeeyey xididkaasoo yudiruhu uu buuxinayo alqadabu cadhadu ay buuxinayso aqna alcirniin yacnii sanqaroorhkiisu miduu dheeryahay buu aha aqna alcirnayni bay nusaqda qaarkood noqonayaan sanqaroorhkiisa miduu dheeryahay buu ahaa nebiga salawatullahi wasalaamu calayh labadan dalool ee sanka ku yaalla cadkaa dushiisa abaa ah dheeraa nebiga salawaatuullahi wasalaamu calayh lahu waxaa u sugnaaday nuurun iftiin baa u sugnaaday sankiisaa nuuraya yacaluuhu ka kor noqonaya sanqaroorkiisa kaasoo yaxsibuhu uu malaynayo man lam yata'ammalhu ruuxaan yacnii u fiirsani ashamma mid sanqaroor dheer sanqaroorhkiisu aad u dheeryahay muxuu halkan uga jeedaa wuxuu uga jeedaa nebiga salawatu ullahi wasalaamu caleyh sanqaroor fiican buu lahaa laakiin haddaadan u fiirsan waxaad moodaysaa in sanqaroorkiisu aad u dheeryahay aadna uma dheeraynaya sanqaroor dhexdhexaada ayuu lahaa nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh lahu nuurun baa u sugnaaday yacluuhu ka kor noqonaya kaasoo yaxsibuhu uu u man lam yata'ammalhu ruuxaan u fiirsan ashamma inuu sanqaroor dheer yahay ka sallixyati garhkiisu miduu weyn yahay oo waasac yahay buu sahla alkhadayni dhabanadiisu yani miday shuban yihiin buu ah. tii hore meelmacnata sahla alkhadayn maxaa loo jeedaa waxa weeye labada dhaban dhafoorka kama sarrayna dhafoorka iyo dhabannadu way isku sinaayeen oo waa laysku jaangooye daliica alfami afkiisu miduu waasac yahay buu ahaa waxaynu nidhi carabta agtooda waxay ka ahayd mamduuxu baa afka weyni ka ahaa afka yaree shimbirta ana wuxuu agtooda ka ahaa ceeb ka ah muxuuna faa'iidaynaya waxay yidhaahdeen waxaa ku jirta fiihi ishaaratun ilaa quwati fasaxatihi wa balaaqatihi aftahannimadiisa yacnii ayaa ku jirtay saa darteed nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wuxuu ahaa daliica alfami afkiisu miduu waasac yahaybu oo waxaa loogu talagalay maadaama loogu talagalay nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh in loo diyaariyo khalqiga inuu risaalada gaadhsiiyo yacnii mid ummadda iyo khalqiga qancin kara waa inuu yahay soo ma khalqiga waa inuu qancin kara walidaalika qur-aanka iyo sunnada ilaahay subxaana wa tacaala u dhiibayna nin kastoo aftahana iyo gabayaagii iyo shucaradii carbeed maxaa afjaray maxaa afjaray qur-aanka iyo sunnada afjaray mufallij miday kala tegsan yihiin buu ahaa dabaraani fii mucjamihi baa tilmaamayso yacni mufallij alasnaani waxaa loo jeedaa mufallij asanaaya yacni dhoollihiisa ayaa kala tagsanaa fanax buu lahaa nebigu salawatu ullahi wasalaamu calayh laakiin haddii la idlaaqo le ilkihiisu way kala tagsanaayeen ilkaha kala tagsanay foolxumuu keenaya soo ma laakiin waxa weeye waa mufallija sanaaya riwaayadaasaa caamkeeda tan khasiisaysa dhoollihiisaa kala tagsanaa nebiga salawatullahi wasalaamu calayh oo fanax iyo fantax iyo waxyaabahaasuu laha daqiiqa almasrubati timaha liidka ee dhuunta ka bilaabmee xundhurta gaaraya yacnii kuwa dibicsan kuwa jilicsan bay ahaayeen kaannahu waxaad mooddaa nebiga salawaatuullaahi wasalaamu calayhi cunuquhu luquntiisa sida ay u dheer tahay yacnii waxaad mooddaa nebiga salawaatullahi wasalaamu calayhi jiidu dumyatin dumyadu waxa weeye waa foolka maroodiga caajka jiidu dumyatin yacnii luquntiisa sida ay u dheer tahay iyo muuqaalka bilicda ilaahay uu siiyey waxaad mooddaa yacnii fool maroodi luqun laga sameeyo kalaad aad mooddaa fool maroodi yacnii jiidu waa waa luqunta cunuq bay la midta dumyana maxay tahay waa caaj waa fool maroodi ayib fii safaa'i alfidati oo fido iyo qalin saafiya markaa ku dhex jirta muctadila alkhalqi khalqigiisu miduu dhexdhexaad yahay buu ahaa baadinun mid hilibkiisu uu isku buuxu ahaa oo mutamaasikun jidhkiisu uu ishaysto sawaa'u albatni waasadri xabadkiisa iyo calooshiisu miday siman yihiin buu ahaa calooshu hadday kaa horayso maxay keenaysaa xoogaa foolxumay keenaysaa marka laabtiisa iyo maxaa isku sinnaa calooshiisa walidaalika waxay yidhaahdaan carabtu baruurtu waa saddex saddexduba dumarka waxay u yihiin qurux bay u yihiin laakiin ragga foolxumay u yihiin badhida inuu ruuxu ka naaxo ama bawdyaha ka naaxo ama caloosha ka naaxo saddexdaas maxay u yihiin ragga foolxumay u yihiin soma laakiin dumarka waxay u yihiin ammaan bay u yihiin bay yidhahaan carabtu sawaaul badni calooshiisu miday siman tahay buu ahaa iyo wa sadri xabadkiisa iyo laabtiisa cariidu sadri laabtiisu miday ballaadhan tahay buu ahaa xabadka waasacay wuxuu keenayaa ruuxu inuu dulqaad badan yeesho oo wax badan taxamuli karo wax badan xil badan qaadi karo baciida maa shay miduu kala fog buu ahaa bayna almankibayni labada garab dhexdooda shalaynu soo dabdinayo bucayda yanii riwaayaadka qaarkoodna waa tasqiirinaya oo bucayda ma bayna almankibayn ama baciida maa bayna almankibayni labada garab inta udhaxaysaa miday kala fogtahay buu ahaa dakhmu lkaradiisi waa jamcu kurduus yanii lafihiisu meesha ay isaga yimaadaan miday weyn tahay buu dhudhunka gacanta iyo dhudhunku cumaacuntu meel bay isaga yimaadaan garabka iyo gacantuna meel bay isaga yimaadaan dhudhunka iyo bowdaduna meel bay isaga yimaadaanoo ruug baa isku xidha miday weyn tahay buu ah anwarun mid xubnihiisu ay nuurayaan oo iftiimayaan buu ahaa almutajaridi oo markaa jidhkiisa kale aanay timo lahayn maxaynu ka ixtiraasaynaa shalay baynu nidhi waa la xushaayo uu muruxsan yahay baan shirkiisu miduu muruxsan yahay baan diidaynaa inaan nabiga ku tilmaano almutajaridi oo jidhkiisa inta kale aanay timo lahayn mawsuulun mid la gaadhsiiyey bay ahaayeen yacni timaha laabta liidkii yaraa ee masruubadii buu kuu fasirayaa maa bayna allabati dhuunta inta u dhaxaysa iyo wasurati xundhurta inta u dhaxaysa bishacrin timo oo yejri soconaya kalkhadi sidii liid oo kale ama diilin oo kale waa timasurmadii wey caarisadiyeyni yanii labadiisa naas miday ka maran yihiin buu ahaa timo ka dulbaxa timo kama bixin iyo walbadni caluushiisa mimaa siwa daalika intaa wixii ka soo hadhay mani garbaha xaggooda sare timuu kulaalaabta xaggeeda sare laakiin asaha dushooda iyo caloosha iyo kuma lahayn waxaan ka ahayn liidkaa yaree dhuunta ka bilaabma ee taga xundhurta wixii aan ka ahayn iyo walbadni ayaa caloosha mimaa siwa dalika intaa wixii ka soo hadhay ashcaru diraacayni dhudhummadiisu mid ay timala yihiin buu ahaa iyo walmankibayni labada garab iyo wa acaaliya sadri iyo xabadka iyo laabta xaggiisa sare dawiilu zandayni kalalkiisu miday waaweyn yihiin buu ahaa raxba raaxati baabacadiisu miday ballaadhan tahay buu ahaa raaxadu waa baabacada gacanta inteedaa cad baa la yidhaahdaa raxba raaxati baabacadiisu miday ballaadhantahay buu ahaa shasnu lkafayni waalqadamayn faraha lugihiisa iyo faraha yacni gacmihiisu miday adag yihiin buu ahaa shasniga waynu soo marnay saa'ilu farihiisu miday dhaadheer yihiin oo amase qaala waa shaku raawiye shaa'ilu ladraafi farihiisu miday dhaadheer yihiin buu ahaa khumsaanu lakhmasayni ra'iisul magaadhooyinkiisu yacnii miday yar yihiin buu ahaa nebiga salawatullahi wasalaamu calayhi ra'iisul magaadhooyinkiisu dhulka ma gaadhi jirin magaadhada xaggee layidhaha cagta xaggeeda hoose ee dhulka la dhigayo labadiisa ra'iisul magaadho yani kuwa aan dhulka gaadhin oo ka koray ahay khumsaanu lakhmasayni yani ay murtaficu lakhmasayni ra'iisul magaadhooyinkiisu kuwa ay sarreeyaan oo aan dhulka gaadhin buu masiixulqadamayni cidhbihiisu miday masaxan yihiin buu ah cidhbihiisu miday masaxan yihiin buu ah maxaa loo jeedaa macnaha wax dildilaaca iyo safan ay cidhbihiisu lahaayeen ma jira nebiga salawatullahi wasalaamu caleyh yanbuu waxaa ka boodaya canhumaa xaggooda waxaa ka boodaya almaa'u biyaha idaa saala markuu socdo nebigu salawaatullahi wasalaamu caleyh saala wuu soconayay qalcan qalciga waa lagu soo fasiro waa xoog uu ku jiro socdi iyo quwadi uu ku jiro meeshii inuu goosto dhulka yakhduu wuu soconayey nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh tallaabaduu qaadayey takafiyan isagoo hore u soctoonaya wa yamshi wuu soconayey nebigu hawnan si deggan buu u soconayay isma qaadqaadayn si daciifa oo tabar daranoo inuu jiran yahay lamoodana uma soconayne sidii raganimo ay ku jirtuu nebigu u soconayey maxaa yeelay ee socodka ninku talaabada inuu dedejiyo cinda alcarab rijaasha agtooda sharaf bay ka ahayd laakiin dumarka ayaa talaabada inay gaabiyaan yani markaa la doonaya wayamshi wuu soconayay hawnan si degan buu u soconayay wacibaadu araxmaani yamshuuna cala alardi hawna adoomada alle subxaana wa tacala waxay arlada dusheeda u soconayaan si degan dariicu lmishyati socodkiisu miduu degdeg yahay buu ahaa macnaha dariicu lmishyati waxaa loo jeedaa tallaabadiisaa waasic ahayd idaa mashaa markuu soconayo suubanuhu kaannamaa waxaad moodaa yanxadu inuu ka soo degaandegayo min sababin meel koraysa inuu ka soo degaandegayo waida iltafaa markuu daymoonaye wax fiirinayana iltafata wuu daymoonayo wuu milicsanayey macan yani dhammaantii wuu wada fiirinaya nebigu markuu shay fiirinayo ma qoraansanayo amiican adiga jamiican ku qoranta Ah. macan isagoo wada socda jamiicanna waa isku mid nusqooyinku macan bay u badan yihin khaafidu darfi yacnii ishiisuu miday laaban tahay buu ahaa mid ishiisa hoosu dhigu ah nadaruhu fiiradiisa ila alardi dhulka uu fiirinayo ayaa adwalu ka dheerayd min nadarihi fiiradiisa ila samaa'i samada uu fiirinayo jullu nadarihi eegmadiisa badankeedu almulaaxadatu mulaaxado ayuu ahaa daymood buu ahaa yasuuqu wuu kaxaynayay nebigu asxaabahu asxaabtiisu soo kaxaynayey maxaa loo ciidanku markay duulaan ku jiraan nebigu gadaal buu ka marayay nin daala ka jiran ka awrku ka xumaado ka gaadiidkii ka xumaado intaasuu soo kaxaynaya alaabta ka dhacday buu usoo ururinaya gadaal buu ka maray yasuuqu asxaabahu wakhtigan laakiin ninka ciidanka wataa asaga yani an kun oo kilomitr baa waxaa looga samaynayaa goob talis baa looga samaynaya halkaasuu taar iyo wax kaga hogaaminaya wixii dhimanaya ha wixii noolaanayaan ha noolaadeen wayabduru wuu ula degaandegayey man laqiya ciduu la kulma bisalaami wayabda'u wuu ku bilaabayay baa riwaayo kalena tidhaha ayib wayabda'u ku bilaabayey wayabduru wuu ula degdegayey man laqiya ciduu la kulmo bisalaami salaanta ama wayabdaru waa isku macna sida uu ku xarakeeyo un fiirsa qaala imaamu raximah اllahu tacaala xadaana abu muusa muxamed bn muana abu muusa albasri shaykhu اljamaca waxadaana muxamed ibnu jacfar waa qundur xadaana shucbata bn xajaaj alcataki can simaaki bni xarbin qaala wuxuu yidhi samictu jaabir ibnu samura simaak ibnu xarbin riwaayatuhu can cikrima waa mudariba laakiin hadda jaabir ibnu samura saxaabigu ka warinaya jaabir ibnu samura ayaan ka maqlay yaquulu isagoo le kaana rasuulu lahi sal alla aleh wasalam rasuulka ile wuxuu ahaa daliica alfami afkiisu miduu waasac yahay ashkala alcayni indhihiisa caddaanka ku jirana oo guduud ku jiro macnahaasaan istimaakuu ku fasirayo culimmadu waxay ku tilmaameen lkhada'i ashkala alcayni indhihiisa caddaanka ku jira uu gudud ku jiro maxaa loo jeedaa indhaha qaybina way madowdahay waa wiilka intaynu soo tilmaannay adcajulcaynayn soo kumaynu soo tilmaanay qaybna waa qaybtan cad qaybtan cad baa marka casuusi iyo guduud uu ku dhex jiray waa caddaan guduud uu ku dhex jira manhuusa alcaqibi cidhibtiisu midaan hilib lahayn bay ahayd qaala shucbatu wuxuu idhi qultu lisimaak baan waxaan ku idhi maa daliicu lfami maxaa loo jeedaa qaala wuxuu idhi cadiimu lfami afkiisu miduu wen yaho waasacyah ayuu ahaa nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh qultu waxaan idhi maa ashkalu lcaynayn maxaa loo jeedaa qaala wuxuu idhi dawiilu shaqi lcayni macno kaloo macnihii aan indhaha dilaacooda baa weynaa sax xagga ammaanta haddii laga eego indhaha dilaacooda markuu weyn yahay wuxuu keenayaa nooc indha weynaana indhaha weynaana waa qurux laakiin luqada carabiga iyo asaaliibta luqada carabiga qur-aanku ku soo degay marka la eego dhammaan culimmadu waxay ku fasireen shuklada waxaa la yidhaahdaa xumratun fii bayaadi alcayn waa guduud ku jira indhaha caddaankooda ku jira ayaa la yidhaha markaa simaaka waa ku gefay bay yidhahdeen qultu waxaan idhi maa manhuusulcaqibi manhuusu alcaqibi maxaa loo jeeda qaala wuxuu idhi qaliilu laxmi alcaqibi cidhibtiisa hilibkeeda ayaa yaraa ayuu yidhi markaa simaaka xadiiskuna waa xadiis saxiixa imaamu muslim baa fi saxiixii ku soo arooriyey kitaab alfadaa'il raqamka tirmidina fi lmanaaqi buu ku soo arooriyey abu daauud dayaalasi imaam axmedna fii musnadihi mujaladka hanaad qaala alimaam raximah اllahu tacaala xadaanaa hanaad ibnu abu sariy alkuufi waa mashaa'ikhda tirmidi ugu badan sunankiisa ilaa xadiis buu ka sunanka uu kaga wariyey sidoo kale a'immada dhammaantood way ka wariyeen marka laga reebo bukhaari bukhaari lam yarwi fi saxiixihi laakiin adab lmufradku wax kaga wariyay xadaana cabsar ibn اlqasim can ashcas yacni ibni sawaar can abi isxaaq asabiici camar bni cabdillaahi alhamadani asabiici can jaabir ibni samura qaala wuxuu yidhi ra'aytu rasuula allahi sal allau aleh wasalam rasuulka ilaahay baan arkay fii leylati idxiyaanin habeen cadda ah wa calayhi nebiga dushiisa waxaa ahayd xullatun isku joog oo xamraa'u guduudan isku joog guduudan buu sitay nebigu salawatu ullahi wasalaamu calayh waataynu soo fasirnay iskujooga guduudan iyo nahyiga wixii ku soo arooray macnaha marada guduudan fa jacaltu waxaan gudagalay buu yidhi anduru inaan fiirinayo ilayhi ila nebiyi sal alla aleh wasalam nebiga aan fiirinayo wa ila alqamari dayaxana aan fiirinayo fala huwa nebiga ayaa cindii aniga agteeda axsanu igala wanaag badnaa min alqamari dayaxa igala wanaag badnaa dayaxa iyo nebigaan isu fiiriye markaan isbarbar dhigay aniga nebigaa dayaxa igala qurux badnaa ayuu yidhi saxaabigu jaabir bnu samur xadiiskan camr bnu cabdilaahi abi isxaaq asabiici baa warinaya wuxuuna ka warinayaa yanii jaabir ibnu samur ayuu ka warinaya mar kale wuxuu ka warinayaa bara ibnu caasib oo waataynu soo marnay bara ibnu caasib nasaa ba marka iyo a'immada qayb ka mida ah cillo uga dhigay oo waxay yidhaahdeen xadiisku waa xadiisu baraa'i bnu caasim laakiin laysa min xadiisi jaabir bni samra tirmidi wuxuu leeyahy wasa'altu muxamadan bukhaari baan weydiiyey faqultu lahu waxaan ku idhi xadiisa abi isxaaqin can ilbaraa'i asaxu aw xadiisu jaabirin ibnu samra markaasaa bukhaari wuxuu idhi fara'aa bukhaari baa wuxuu arkay kila alxadiisayni labada xadiisba saxiixun inay saxiix yihiin ayib sheekh marna waa daciifiyaa marka marna waa dhanka wuxuu u iishay dhanka tasxiixa ayuu u iishay qaala alimaam raximah اllahu tacaala xadaana sufyaan ibnu wakiic xadaana xumayd ibni cabdiraxmaan alru'aasi kutub sunan intaad ku jirto lixda kitaab xumayd ibn cabdiraxmaan saddex ninuun baa la yidhahaa xumayd ibnu cabdiraxmaan ibnu cawf cabdiraxmaan ibni cawf axadu casharati almubashariina biljanna baa dhalay waa taabici yani taabiciinta raggii ugu waaweynaa ka mida ah. ninka labaadna xumayd ibnu cabdiraxmaan alximyari baa la yidhaahdaa qabiilada ximyar baa loo nisbeeyey ka saddexaadna waa xumayd ibni abi xumayd ibni cabdiraxmaan aru'aasi can zuhayr ibni mucaawiya can abi isxaaqin qaala wuxuu yidhi sa'ala rajulu nin baa weydiiyey albara' ibni caasibin buu weydiiyey akaana wajhu rasuuli illaahi sala alla alayh wasalam wejigii nebi maxamed ma ahaa mila sayfi seefta oo kale xagga dhalaalka iyo xagga yacni lamacaanka iyo xagga haddii ilaahay ko dowraanka ma aha qaala wuxuu yidhi laa maya bal mila alqamari seefta oo kale ma ahayne dayaxoo kaleu ahaa nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh oo dayaxa wuxuu ka shabahayaa dhanka iftiinka iyo dhalaalka iyo dhanka ila wejiga nebiga maxaa ku jira baynu nidhi xoogaa dowrana ayaa ku jiray wejiga nebiga salawatu ullahi wasalaamu caleyh taasuu ka shabahaya ayib xadiisku marka waa xadiis saxiixa waana xadiiskii aynu hadda tilmaamaynay ee culamada qaarkeed xadiiska hore ay ku cilaysa bukhaari baa fii saxiixii ku warinaya tirmidina kitaab lmanaaqib imaam axmedna fii musnadihi jaladka afraad qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana abu daa'uud almasaaxifiyu sulaymaan ibnu salmin qaala xadaana nadar ibnu shumayl alluqawi can saalix ibni abilahdar waxaa ku jira dacfi can ibni shihaabin moxamed ibni muslim ibni shihaab asuhri can abi salma abi salma ibni cabdiraxmaan ibni cawf azuhri axadu fuqahaa'i اlmadiina can abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi kaana rasuululahi sal allahu aleh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa abyada mid cad buu ahaa nebigu caddaankiisana waataynu nidhi waa caddaan uu ku jiro maxay gudood uu ku jiro kaannamaa waxaad moodaa siiqa in laga dhalaaliyey min fidatin fido iyo qalin in laga dhalaaliyey laga sameeyey ayaad mooddaa rajila shacri timihiisu miday dhexdhexaad yihiin ayuu ahaa yo ay dugul yihiin nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh xadiiskuna bukhaari baa fii saxiixihi ku warinaya alimaam tirmidina fii jaamicihi buu ku warinayaa waana xadiis saxiixa qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana qutaybat bnu saciid abu raja albaqlani qaala ahbarana leys bnu sacd alfahmi can abi subayrin maxamed bni muslim bn tadrus can jaabir bni cabdillaahi ana rasuula اllahi sal اllah aleh wasalam qaal maxamed ibni muslim abi subayr waxaa lagu tilmaamaa tadliis baa lagu tilmaamaa laakiin tadliiska waxaa laga kaaftoomay lays ibnu sacad baa yacnii ka wariyey axaadiistii jaabir uu ka wariyey ayuu gooni ugu soocay marka sidaa darteed mar haddii lays uu daba yaallo yacnii waa mudalis can buu ku wariyey la maayo anna rasuula allahi sal alla aleh rasuulka ilaahay qaala wuxuu yidhi curida calaya waxaa la ii bandhigay al ambiyaa'u ambiyadii baa dushayda loo soo bandhigay waa leylat lisraa faidaa muusa wa abu muusa nebiyullaahi muuse calayhi salaam darbun isagoo dhexdhexaad ah oo min arijaali ragga ka mid ah. darbun min arijaali kaannahu waxaad moodaa min rijaali shanuu'a qabiilada shanuu'a la yidhaahdo raggeeda oo kalead moodaa shanuu'a waa shanuu'at lsdi qabiila min qaba'il alyaman markaa degi jira raggoodu rag maariin ah midabkoodu uu xoogaa madow yahay caatana u badan ayay ahaa iyo dherarna isku darsaday bay ahaayeen kaannahu waxaad mooddaa buu nebigu yidhi min rijaali shanuu'ati ragga shanuu'a inuu ka mid yahay wara'aytu ciise bna maryama ciisihiina maryamaan arkay calayhi salaam faidaa aqrabuu wuxuuba ugu dhow yahay man ra'aytu bihi ciddaan arkay shabahan dhanka ee kaanshaha wuxuu ugu dhow yahay curwatu bnu mascuudin curwa ibnu mascuud asaqafi ayuu ugu ekaansha badan yahay curwa ibnu mascuud asaqafi waa ninkii kufaarul quraysh uu ahaa wakiilka ee nebiga loo soo diray salawaatu ullahi wasalaamu calayhi sulxulxudaybiya heshiiskaa markii la gelayay gaal buu ahaa sannadkii sagaalaad buu soo islaamay markaasuu qoomkiisii risaalada iyo diinta iyo xaqa ugu yeedhay nin reer saqiifoo qoomkiisiiyaa dilay markuu aadaamay curwa ibn mascuud marka sidee buu u ekaa riwaayo kale ciise fasirayso fii saxiixayn wara'aytu ciisa faida rajulun rabcatun axmar ciisaan arkay waa nin dhexdhexaad ah abuurkiisa oo xagga guduudka xiga yacni kaannamaa kharaja min diimaasin inuu musquul ka soo baxay baad mooddaa riwaayadaa saxiixaynkaa fasiraysa wara'aytu ibraahiima calayhi salaam nebi ibraahiim baan arkay faidaa aqrabu man waaba isagoo uu ugu dhow yahay man ra'aytu cidaan arkay bihi isaga shabahan dhanka u ekaanshaha bisaaxibikum saaxiibkiin buu ugu dhow yahay macnaa nebi maxamed baa ugu ekaansha badan nebi ibraahim yacnii wuxuu u jeedaa nafsahu nafsadiisu u jeeda wa ra'aytu jibriila jibriil baan arkay calayhi salaam fa idaa aqrabu man waaba iyadoo cid uu ugu dhowaasho badan yahay yacnii ra'aytu bihi aan arkay shabahan dhanka ekaanshaha dixyatu waa dixya ibnu khaliifa alkalbi ninka la yidhaha waa saxaabi mashaahiddii wixii beder ka dambeeyo o dhan wuu xaadiray raggii nebi maxamed yanii kula mubaayacooday beycatu ridwaan la galay buu ahaa zamankii mucaawiyuu dhintay wa kaana jibriilun haaliban ya'tii ala suuratihi jibriilna inta badan ninkaasu isku soo mateli jiray markuu nebiga salawaatuullahi wasalaamu alayhi sifo iyo qaab bashariya uu ugu imaanayo ninkaasuu isu soo ekaysiin jiray xadiisku waa saxiixoo imaamu muslim baa warinaya laakiin saxiixaynka waxaa ku sugan isla xadiiskan oo min xadiisi abi hurayra oo kaa aynu sheegayna imaam muslim baa baabulisraa ku warinaya raqamka tirmidina fi lmanaaqib imaam axmedna fii musnadihi mujaladka labaad qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana sufyaan ibnu wakiic wa muxamed ibnu bashaar wa bundaar almacnaa waaxidu walafdu mukhtalif qaala waxay yidhaahdeen ahbaranii waxaa ii warramay yaiid yanii labadoodii ahbaranaa waxaa noo warramay yasiid ibnu haaruun ama maxamed ibnu bashaar baa wuxuu odhanaya ahbaranii can saciid aljurayriyi saciid ibnu iyaas aljurayri qaala wuxuu yidhi samictu abaadufayl abaa dufayl baan maqlay waa saxaabi caamir ibnu waasila ayaa la yidhaahdaa isagoo leh ra'aytu nabiy sal alla aleh wasalam nebigaan arkay wamaa baqiya ma hadhin calaa wejhi lardi arlada dusheeda kuma hadhin axadun ruuxoo ra'aahu arkay oo qayri aniga qayrkay ah saxaabada nebiga salawaatuullaahi wasalaamu calayh iyo jiilkii nebi maxamed uu barbaarinayey ee ceelkii saafiga ah uu ka waraabinayay waa ninkii ugu geeri dembeeyey saa darteed bu wuxuu leeyahay qof aniga iga dambeeyo nebi maxamed arkay ma jiro boqoliyo tobankii ayuu dhintay qultu waxaan idhi sifu liyo ii sifee haddaba marka ii tilmaan aan kaa faa'iidaysta qaala wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaa abyada mid cad buu ahaa nebigu salawatullahi wasalaamu calayh caddaan saafiya maahayne waa caddaan guduud uu ku jiro maliixan mid wanaagsan oo qurux badan buu ahaa muqasadan mid dhexdhexaad ah ayuu ahaa nebigu salawaatullahi wasalaamu calayh oo xagga dherarka marka laga fiiriyo wuxuu u dhexeeyey nin dheer iyo mid gaaban buu u dhexeeyey xagga midabka marka laga fiiriyana muxuu udhexeeya cadaan iyo madow buu u dhexeeyey xagga timaha marka laga fiiriyana timo adag iyo timo jilicsan buu udhexeeyey kaana wuxuu ahaa muqasadan mid dhexdhexaada imaamu muslim baa fi saxiixii ku warinaya raqamka imaam axmedna fi musnadihi abu daauud fi ladab buu ku warinayaa ibnu sacd fi dabaqaat walimaam albaqawi fii sharxi sunna walbayhaqi fii dalaa'il nubuwa ayuu ku warinaya qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana cabdulahi bn cabdiraxmaan addarimi xadaana ibrahim اlmundir alxizaami xadaana cabdilcasiis bn haabit aلzuhri dacfi baa ku jira ninkan ayib waxay yidhaahdeen kutubtii baa ka gubatay marka markuu xifdigiisa wax ka sheego haddii ilaahay kuu run yahay qalad iyo awhaan buu sheegi jira xadaanii ismaaciil ibnu ibraahim ibn ahi muusa ibnu cuba can muusa ibnu cuba muusa ibnu cuqba saaxibu lmaqaasiyi imaam shaafici iyo maalik iyo waa ninkay ammaaneen maqaasidiisa iyo siyarkiisa can kuraybin mowla bni cabaasin can ibni cabaasin qaala wuxuu yidhi kaana rasuulu lahi sal alla aleh waslem rasuulka ilahi wuxuu ahaa aflaja saniyatayn labadiisa dhoollood dhoollihiisu miday kala tagsan yihiin buu ah idaa takallama markuu hadlayo ru'ya waxaa laga arkayay ka nuuri sidii nuur iyo iftiin oo kale yakhruju ka baxaya min bayni sanaayaahu labadiisa dhoollood dhexdiisa yacnii iftiin ka soo baxayaa la arkayey xadiisku marka waa daciif daarimi baa fi lmuqadima ku warinaya mujaladka koowaad konton iyo baqawi fii sharxi sunna bayhaqi fii dalaa'il nubuwa dabaraani fi lawsad ciladuna hadii ilaahay kuu roon yahay sheekh naasir wuxuu ku daciifiyey silsilada afar kun laba boqol iyo labaatan silsilat alaxaadiis addaciifa qaala alimaamu raximah llahu tacaala baabu maa jaaa fi khatami nubuwati waxaana ku jira wafiihi amaniyata axaadii sideed xadiis baa baabkan ku jira wuxuu baabu yahay wixii ku yimi khaatamkii nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayhi looma jeedo faraati iyo fargashi haddee waxaa loo jeedaa calaamad iyo astaan ka mida astaamihii nebinimada salawaatu ullahi wasalaamu calayh maxay ahayd axaadiistaa kuu fasiraysa haddaynu soo khulaasayna intaynan baabka gelin halkaa garabka bidix iyo garabka midig dhexdooda baa nebiga salawatullahi wasalaamu caleyh waxaa kaga yaalay cad jidhka kale ka soo yacni baxsan ayaa kaga yaalay markay xadaynayeen waa shaabad yacni calaamad iyo tilmaan u ah maclam iyo astaan u ah nebinimada nebi moxamed salawaatullahi wasalaamu caleyh markay culimmadu marka xadaynayeen riwaayaadku saxaabadu ay xadaynayeen qole waxay ku tilmaameen baasha xajalada la yidhaahdo tiindho arooska loo dhisi jiray khaymad loo dhisi jiray badhammadeeda iyo guluusyadeeda wax leeg qolena waxay ku tilmaameen tantoomo wax leeg marka tantoomo wax leeg oo hiliboo meeshaa kaga yaallay oo qofkii gadaal ka mara uu arkayay markaanu mara sidan ayay ahayd xadaana qutaybatu bnu saciidin aburaja albaqlaani qaala xadaana xaatim ibnu ismaaciil xaatim ibnu ismaaciil almadani abu ismaaciil alxaarisi ayaa la yidhaahdaa yani waa kuufiyun saxiixu اlkitaabi saduuqun yuhimu an jacdi bni cabdiraxmaan jacdi ibni cabdiraxmaan ibni aws yani awowgiisaa loo nisbeeya nin iqa ah qaala wuxuu yidhi samictu asaa'ib ibni yasiid baan maqlay waa saxaabi saqiireh yaquulu isagoo dahabat biya khaalatii habaryartay baa ila tagtay ila nebiyi sal alla aleh wasalam nebiga xaggiisay ila aaday faqaalad waxay tidhi yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayow inna bna ukhtii walaashay inankeedu wajicun mid jiran oo xanuunsanaya waay riwaayada bukhaari dhacday waxaa weeye waaqicun waana isku macni wiilka walaashay ay dhashay wuu jiran yahay ee u ducee fa masaxa ra'sii buu masaxay nebigu sal allah aleh wasalam wa dacaa liya wuxuu iigu duceeyey bilbarakati barakuu iigu duceeyey watawada'a wuu weyse qaatay nebigu fa sharibtu waan cabbay min waduu'ihi weysadiisi iyo biyihiisii baan wax ka cabbay wa qumtu waan istaagay khalfa dahrihi dhabarkiisa gadaashiisa ayaan istaagay fa nadartu waxaan fiiriyey ilaa khaatami yacni ila alkhaatami khaatamkii baan fiiriyey calaamadii nebinimada ee bayna katifayhi labadiisa garab dhexdeed ahayd fa idaa huwa waaba isagoo milu siri alxajala xajaladu khaymada arooska ay u dhisi jireen marka tiindhada arooska ay u dhisayeen badhamadeeda ama guluusyadeeda wax leeg oo kale ay markaa nebiga salawatullahi wasalamu aleyh dhabarkiisa ay ku yaalliin marka gadaal buu buu ahaa gadaal buu nebiga uga wareegay kadibna wuxuu arkay astaantii iyo calaamadii nabiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh bukhaari baa fii saxiixii ku warinaya imaamu muslimna buu ku warinaya tirmidina fii jaamicihi dabaraani fi lkabiir qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana saciid ibnu yacquub aaalaqaani aalaqaani waa nisbatan ilaa beladihi beledkiisaa loo nisbay magaalo qaswiin yani ku taal xadaana ayuub ibnu jaabir ibnu yasaar asuxaymi can simaaki bni xarbin can jaabir bni samura qaala wuxuu yidhi ra'aytu waxaan arkay alkhaatama calaamadii iyo astaantii nebinimadaan arkay bayna katifay rasuulillaahi sal alla aleh wasalam nebi maxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayhi labadiisa garab dhexdooda ayadoo ku taala qudatan yacnii qidcatan gobol hiliba xaalay tahay xamraa'a oo guduudan misla baydati alxamaamati oo shimbirta xamaamka la yidhahdo ukunteeda oo kale wax leegah saxaabi walba marka wuxuu ku qadaray tacbiirka iyo qadarka jaangooyada wixii isaga agtiisa uu ku qadarayy ayuu ku qadaray waxay noo iman doontaa mid inuu ku qadaray yanii gacanta mugge yani gacan tantoome uu ku qadaray hadda waxaynu soo marnay misla siri alxajala kani wuxuu leeyahay misla baydati alxamaama marka isma diidayaan dhammaantood isma diidayaan xadiikanna imaam axmed baa fii musnadii ku warinaya imaam muslimna fii saxiixii buu ku warinayaa ibnu sacad fi dabaqaat dabarani fi lkabiir bayhaqi fi dalaa'il nubuwa walbayhaqi yani walbaqawi fi sharxi sunna iyo keyrkood qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana abu muscab almadani abu muscab almadani waa nin iqa ahraja xadiisahu asxaabu sunan ahbaranaa yuusuf ibn lmaajishuun yuusuf ibnu majishuun waa yuusuf ibnu yacquub ibnu cabdilaahi ibni abi salama almajishuun waa min rijaali shaykhayn wasunan ibnu xajar wuxuu yah waa iqa can caasim ibni cumar ibni qataada caasim ibni cumar ibni qataada can jaddatihi rumaysa ayaydii rumaysa wuxuu ka wariyey qaalad waxay tidhi samictu rasuula allahi sala alla aleh wasalam baan maqlay nebigaan maqlay walow ashaa'u haddaan doono an uqabila inaan dhunkado alkhaatama calaamadii inaan dhunkado alladii khaatamkaasoo bayna katifayhi labadiisa garab dhexdiisa ahaaday yacni la facaltu waan samayn lahaa wa ayib min qurbihi dhowaanshaha nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh aan u dhowahay inaan yacni meesha calaamadu ay ku taallay aan ka dhunkado waan awoodi karayey la facaltu waan samayn lahaa yaquulu xaaluu nebigu leeyahay lisacdi bni mucaadin sacdi bni mucaad xaalkiisa isagoo ka warramaya yowma maata maalinkii uu dhintay ihtaza lahu waxaa u ruxmay oo u dhaqdhaqaaqay carshu raxmaani allaha raxmaanka carshigiisa ayib dhaqdhaqaaqidda xadiiska horta waxaa inaga khuseeya sifada iyo tilmaanta nebi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayh oo gabadhani ay sheegtay waxaa kaloo xadiisku uu tilmaamayaa sacd ibnu mucaad sayid lansaar yacnii maalinkii uu dhintay in carshigu uu u dhaqdhaqaaqay oo u ruxmay waxaa lagu xambaarayaa xaqiiq ahaan baa lagu xambaarayaae majaas lagu xambaari maayo ayb waxaa jira wax ashaaciradu yacnii in badanoo ka mida yacnii axaadiista iyo sifaadka alle subxaana watacaala iyo tilmaamihiisa marka la tilmaamayo ama axaadiista caqligoodu uu yaro diido yani ay ku tawiiliyaan oo yidhahan waa majaas xaqiiqa maaha waa majaas horta xaqiiqa lagu xambaaraya ibnu xajar casqalaani raximah llahu tacala fatxulbaariga wuxuu ku leeyahy mujalladka toddobaad boqol iyo afariyo labaatan wuxuu ku in ka badan toban saxaabi bay ka sugnaatay carshiga ruxankiisa iyo dhaqdhaqaaqiisa inuu u dhaqdhaqaaqay yacnii sacdi ibnu mucaad dhimashadiisii iyo geeridiisii ayb marka falaa macnan liinkaarihi wax macnaa kuma sugna in la inkiro muxuu u dhaqdhaqaaqay xikmadday isku dayeen culimmadu inay ka warramaan qaarkood yani waxay ku tilmaameen waa bishaaro malaa'igta loogu bishaaraynayo yacnii haddii ilaahay ku roon yahay arwaaxda sacd ibnu mucaad in loo soo qaadayo xagga samada loo soo qaadayo marka farxad darteed bay ahay ay malaa'igtu ku faraxsan tahay biquduumi ruuxihi ayib ama waa liiclaami almalaa'ikati biquduumihi malaaigta waxaa la ogeysiinaya inuu yani ruuxdiisii markaa ay imaanayso la keenayo qolo kale waxay yidhaahdeen waa lilqadabi calaa qaatilihi yuhuuddii yani haddii ilaa kor nimankii dilay ee mxuu ahaa ee halbowlaha ka toogtay maalinkii uxud cafwa nimankii dilay halbowlaha ka toogtay ee mxuu ahaa nimankaas Ah, maalinkii khandaq nimankii halbowlaha ka toogtay ayaa loo cadhaysan yahay bay xikmadda nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh xadiiska inoo sheegay xikmadda ama aynu garanno ama ayaynaan garane waxyaabaha qaybigae nebi moxamed salawatu ullahi wasalaamu caleyh inoo sheegay sidaasuun baynu u rumaynaynaa waana tilmaanta ilaahi subxana wa tacaala muminiinta alle subxaana wa tacaala uu ku ammaanay qaala alimaamu raximah allahu tacaala xadaana axmed bnu cabdat adabiy wacali bnu xujur asacdi waqayri waaxidin qaaluu xadaana ciisa bnu yunus ibn abi isxaaq asabici can camr bni cabdillaahi mowla qufrata qaala xadaanii ibraahim bnu muxamed min waladi caliy bni abi aalibin qaala wuxuu yihi kaana caliyun cali bni abi aalib wuxuu ahaa idaa wasafa markuu sifaynayo oo tilmaamayo rasuula allahi sal alla aleh wasalam rasuulka ilaahay fadakara alxadiisa xadiiskii ayuu sheegay biduulihi dherarkiisa wa qaala wuxuu yidhi bayna katifayhi labadiisa garab dhexdooda waxaa ahaa khaatamu nubuwati nebinimada yacnii calaamadeedii iyo astaanteediiba ahayd wa huwa isaguna khaatamu nebiyiina nebiyada midkii lagu khatimay buu ahaa xadiiskuna wuu inoo soo hormaray oo raqamka lixaad buu inoogu soo hormaray waana xadiis daciifa xadaana muxamed ibnu bashaar waa bundaar xadaana abu caasim annabiil waa daxaak ibnu mahlad xadaana casrata ibnu saabit xadaanii cilba ibnu axmar qaala xadaanii abu zayd camr ibnu akhdab alansaari radi allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala liya rasuulu llaahi sal alla aleh wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu igu yidhi yaa abaa zaydin abaa saydow udnu minii ii soo dhowow oo famsax dahrii dhabarkayga masax famasaxtu dahrahu dhabarkiisii baan masaxay fa waqacat asaabicii farahaygii waxay ku dhaceen cala alkhaatami khaatamkii calaamadii nebinimada dusheeda ayaa gacantaydii ay taabato ku dhacday qultu waxaan yidhi wama alkhaatamu khaatamku muxuu ahaa qaala wuxuu yidhi shacaraatun mujtamicaat yacnii timo kulansan bay ahay duu shacaraatin mujtamicaat timo kulansan kuwo u saaxiiba ayay ahaayeen in sidaa la yidhaahdo ayaa fiican bay yidhahdeen culimmadu maxaa yeele isagu cadkii maanu arage wuxuu arkay timo yacnii cadkii dushiisa ku yaalla saxaabadii horena waxay inoogu soo xadeeyeen astaanta iyo macaalimta astaamaha nebiga lagu garanayay ka mida ee labadaa garab kaga taalay dushooda waxay noogu soo xadeeyeen waslad iyo gobol hiliba oo tantooma leeg ama badhanka xajarada leeg bay inoogu soo xadeeyeen xadiisku imaamu muslim baa fii saxiixihi ku warinaya iyo imaamu axmed ibnu xibbaanna fii saxiixihi waana xadiis saxiixa qaala alimaam raximah llahu tacala xadaana abu camaar waa xusein bnu xurays alkhusaaci xadaana caliy bnu xusein ibni waaqid xadaanii abi xusein ibni waaqid xadaanii cabdulaahi bnu burayda qaala samictu abi burayda bni xusayb radi allaahu canhu yaquulu isagoo le jaaa salmaanu alfarisiyu salmaan alfarisi baa yimi ilaa rasuuli illaahi sal alla aleh wasalam rasuulka ilaahay buu u yimi xiina qadima almadiinata markuu magaalada madiine uu yimi nebigu salawatu ulahi wasalaamu caleyh bimaa'idatin maa'ido ayuu la yimi maa'idada waxaa la yidhaahdaa miiska cuntadu ay dul saaran tahay bimaa'idatin bu ula yimi calayha rudabun rudab uu dul saaran yahay timirta nooc kamidoo rudab la yidhaahdo ay saaranta riwaayada kale imaam axmed uu warinaya wuxuu leeyahay hilib baan u keenay nebiga marka isma diidayaano marka aad sabta iyo allabariga tagto maxaa laguu soo qadimaa khudradii iyo fawaakihdii iyo wixii ka horreeyaa lagu keena fa wuxuu dhigay bayna yaday rasuulilahi sal alla aleh waslem rasuulka ilaah hortiisa ayuu dhigay nebigu doonaya inuu ku martisooro salmaan marka laba shay buu doonaya dhulka yacnii shaam buu ka yimi aabbihiina wuxuu ahaa kuwan dabka caabuda ayuu dabka u shidi jiray maalin maalmaha ka midu marka intuu aabbihii ka soo baxsaday ayuu niman nasaaro ahoo kaniisad jooga ayuu arkay markaasuu yidhi allayleh tanaaba diintii adigu aad haysatay tanaaba ka fiican aabbihii baa ku ogaaday oo wuu dilay dib dambe nimanka ha waraysan buuy isagoo xaqdoona sidii marba nin yani kaniisad joogoo raahiba uu u waraysanayey buu raahibkii ugu dambeeyey markuu dhimanayo wuxuu yidhi yaadigala dardaarmi xaqdoon baan ahay inaan xaq raadsado dhinacee u raadsadaa wuxuu yidhi nimankan kaniisadaha jooga ama raahibiinta ah cid hadda xaq ku sugan waxaan ku suganahay uu malayn maayo laakiin nebi baa soo bixi doona wakhtigiisii uu soo dhowaaday wuxuuna ka soo bixi doonaa dhanka madiinau ka soo bixi doonaa sidii buu ku soo aaday niman carabuu soo raacay makaa la geeyey waa la kala iibsaday adugu taariikhdiisa taariikh badan bay siyaru aclaami nubala iyo taariikh taariikhulislaam lidahabi iyo ilaa da'diisa ay yidhaahdeen sanuu soo gaaray marka mana sugna oo dahabi taarikhlislaamna wuu ku sugay siyar aclaam nubalana wuxuu yidhi sanad male faqaala nebigu wuxuu ku yidhi yaa salmaanu salmaanow maa haada kani muxuu yahay qaala wuxuu yidhi sadaqatun calayka wa calaa asxaabika waa sadaqo adiga iyo asxaabtaada aan ku sadaqadaysanayo faqaala nebigu wuxuu yidhi irfachaa qaad kor yeel buu yidhi riwaayadani si duuduuba iga qaad nabigu sadaqada ma cuni jirin laakiin saxaabadiisuu u riixi jiro odhan jiray cuna min xadiisi abi hurayra idaa uutiya bidacaamin sa'ala canhu ahadiyatun am sadaqatun haddii nebi maxamed cunto loo keeno wuu weydiin jiray waxani ma hadiyad baa mise waa sadaqo fain qiila sadaqatun qaala liasxaabihi kuluu walam yakul haddii la yidhaha waa sadaqo nebi maxamed ma cuni jirin asxaabtiisuu odhan jiray cuna ayb fa jaaa alqadii subxii kale ayuu la yimi bimilihi kii oo kaleu la yimi fawadacahu wuu dhigay bayna yaday rasuulilahi sal allau aleh wasalam faqaala wuxuu yidhi maa haada yaa salmaanu salmaanu kani muxuu yahay faqaala wuxuu yidhi hadiyatun laka waa hadiyad aan kuu hibaynayo adiga aan kuu hadiyaynayo faqaala rasuululahi sal aleh waslm rasuulka ilah wuxuu yidhi liasxaabii buu ku yidhi ubsuduu fidiya buu calaamadii nebinimadu calaa dahri rasuulilahi sal alay waslm rasuulka ilahi dhabarkiisa ku taala fa aamana bihi wuu rumeeyey salmaan fa aamana waa rumeeyey bihi ay binabiyi sal alla aleh wasalam wa kaana salmaan wuxuu ahaa lilyahuudi nin yahuudiya ayuu adoon u ahaa faishtaraahu rasuululahi sal aleh rasuulka ilaahay baa soo iibsaday bikada wakada dirhaman intaasoo dirham buu nebigu kusoo xoreeyey kusoo iibiyey afartan wiqyadood baa xadiiska imaam axmed fii musnadii uu tilmaamay calaa an yaqrisa inuu tallaalo waxay kula heshiiyeen calaa an yaqrisa inuu u tallaalo lahum iyaga nahlan geetimreed inuu u tallaalo oo fa yacmala salmaanu salmaan uu ka shaqeeyo fiihi ay fi nakhiili timirta xataa yudcama ilaa laga quuto faqarasa rasuululahi sal allau aleh wasalam rasuulka ilaahay baa tallaalay annahla nakhiishii buu tallaalay nebigu wuxuu yidhi markay ballan kula galeen lacagtana iska bixi saddex boqol oo geeda oo timirana noo tallaal oo weliba marka la cuno ayaad xoroobaysaa waa adkeeyeen yuhuudda u diidayaan marka nebigu salawatullahi wasalaamu caleyh wuxuu ku yidhi ansaar buu yidhi u kaalmeeyo nin walba geed timira keen waa la keenay saddex geed baa la keenay wuxuu yidhi marka la tallaalayo adigu godadkii sii qod anigaa meesha ku guraya anigaa tallaalaya adigu faraha la gel faqarasa rasuululahi sal allau aleh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu tallaalay annahla naqiishii buu tallaalay ilaa nakhlatan waaxidatan ilaa hal geed oo timira mooyaane qarasahaa cumaru cumar baa tallaalay fa xamalat innahlu timirtii baa xambaartay oo ay bacarintay min caamihaa sanadkeedii walam taxmil maanay xambaarin annakhlatu geedkii timirtaa ee cumar u tallaalay fa qaala rasuululahi sal allau aleh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu yidhi maa geedkan xaalkiisu muxuu yahay xabaddan timirta ahi maxay uga duwanaatay geedaha kale oo sida geedaha kale ay u baxeen ay ugu bixi weyda fa qaala cumar baa wuxuu yidhi yaa rasuulalah rasuulka ilaahiow ana qarastuhaa anigaa tallaalay fa nasacahaa rasuululahi sal allau aleh wasalam rasuulka ilaahi baa siibay fa qarasahaa wuu tallaalay fa xamalat way xambaartay min caamihaa sanadkeedii ayay bacrintay rintay geedkii waana mucjisadii nebiga salawaatuullahi wasalaamu calayh saddexdii boqol ee geedba nebigu salawaatullahi wasalaamu calayh markuu tallaalay isla sanadkiiba way soo baxeen waa mideeyeen geedkii ka dembeeyey ee cumar u tallaalay ee isagu haddii ilaahay kuu roon yahay aan soo bixin nebigaa tallaalay salawaatullahi wasalaamu calayh kadibna barakadii nebiga salawaatullahi wasalaamu calayhi isla sanadkiiba wuu baxay saddexdii boqol oo geed oo u baxay nimankii yuhuudeed baa lagu wareejiyey salmaanna sidaasuu ku xoroobay muxuu doonayaa salmaan salmaan xaq buu raadinayaayo islaamnimo iyo iimaan buu raadinayaa adduunyo iyo waxan oo dhanba waxaa uga qiimo badan inuu ilaahay subxaana wa tacaala dariiq xaqa iyo waddo toosan uu ilaahay subxaana wa tacaala ku caabudo laakiin islaannimaan ku dhalannay waxaa laga yaabaa ruuxu inayba dhaqan iyo caado ka tahay laakiin dhaqankii iyo tadbiiqii iyo diinta islaamku wixii ay dhaqan ugu tala gashay magaca waa ka islaam dhaqankii islaamnimadana waa ka dheerya looma baahna marka qofka muslimka ahi waa inuu dhadhansadaa iimaanka qalbigaaga ku jiraa ka turjumaya ilaahay booliis kuma daba dhigin qalbigaaga iimaanka ku jiraa lagu tala saarta allana wuxuu yidhi subxaana wa tacaala qur-aanka markuu kaga warramayo wuxuu yidhi faman shaaa falyu'min waman shaaa falyakfur maaha gaalnimada in lagu xalaalaynayo laakiin caqli baa ilaahay kuugu deeqay caqligaasaa takliifku iyo xisaabtu waajibka iyo amarka iyo nahyigu uu ku dhacayaa wallahu subxana watacaala aclam bisawaab waclaa wabillahi towfiiq